بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد فصل الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد wa huwa darbaani nasun wa mushtarakun faannasu hamaaniyatu alfaadin alladii lilmufrad almudakkar waxaynu culima maanta cashirkeenna in shaa allahu tacaalaa aynu halkan ku arki doonnaa ismiga mawsuul inaynu qayaxno ama aan caddayno siladiisana inaynu sharaxno caa'idkana inaynu sharaxno ujeeddada ismiga mawsuul loo dejiyeyna inaynu ka hadalno alismu lmawsuul ereyga mawsuul waa la xidhiidhiye shay shay kale lagu xidhiidhiyey ayaa mawsuul loo yaqaanaa wasala wuu xidhiidhiyey mawsuulun waa la xidhiidhiye ka la xidhiidhinayo ayaa mawsuul la odhanayaa haddaba ismiga mawsuul waxa mawsuul loogu bixiyey waa alladiiyo waxa lagu xidhiidhiyaa silo iyo caa'id ayaa lagu xidhiidhiyaa oo markaan jaaa ladii idhaa intaa hadalka ku dayn maaye waxaan ku darsan jaaa ladii akramanii amsi baan odhan akramanii amsi oo sila ah ayaa xidhiidhintii ah ismiga mawsuul lagu xidhiidhinayay mawsuulku laba ayuu u qaybsamaa mawsuul ismiya iyo mawsuul xarfiya labadaa ayuu mawsuulku u qaybsamaa waa mawsuul ismiya iyo mawsuul xarfiya haddaba labada mawsuul mawsuulka ismiga ah iyo mawsuulka xarfiga ah markaan doonayno xarafka mawsuul halkan kagama hadlayno ismiga mawsuul oo qura ayaan kaga hadlaynaa tacriifkiisa bal eeg hadda alismu ismiga almawsuulu mawsuul ismiga mawsuul maaka weeyaan iftaqara u baahday ilaa silatin silo iyo wa caa'idin caa'id silo iyo caa'idka u baahda ayaa ismi mawsuul la odhanayaa haddaba halkaa waxaa inagaga baxay xaraf mawsuula xarafka mawsuul waxaa loo yaqaanaa maftaqara ilaa silatin faqad shaygu hadduu silo uunu baahdo oo caa'idka uu ka maarmo xaraf mawsuul baa la odhanayaa hadduu silo iyo caa'id u wada baahdo ismi mawsuul baa la odhanayaa siladu waa maxay siladu siladu waxa weeyi jumlo khabariye ah ama shibhuljumlo ama sifo sariixa ah saddexdaas ayay siladu noqotaa waxaan ku idhi jumla khabariya waxaa jumla khabariya looga jeedaa mubtade iyo khabar ama ficil iyo faacil ama ficil iyo naa'ibu faacil ama kaana iyo ismigeegii iyo khabarkeegii ama inna iyo ismigeegii iyo khabarkeegii ama danno iyo wixii la midka ah kuwaasaa loo yaqaanaa jumlo ama jumladu ismiye ha ahaato ama jumladu ficliye ha ahaato adigu jumlaa loo baahan yahay jumladu shardi baa ku xidhane waa inay khabariye tahay waxaa halkaa inaga baxay jumla alkhabariya markaan ku idhaa jumlada inshaa'iyada ah sida tusaale ahaan ficilki iyo faacilku silama noqdaan jaa aladii idribhu maaha af carabi jaaa aladii idribhu waayo aladii waa ismi mawsuul laakiin siladiisiibaa idribhu noqoto oo ficlu amar noqotay suurtagal maaha inaan idhaa jaa aladii laa tadribhu alladii waa ismi mawsuul laa tadribhu waa siladii oo laakiin lagu bilaabay xaraf laa naahiye ah waa jumladaasi inshaa'iyay noqotay jaaa aladii adawiilun huwa am qasiirun maaha suurtagal waayo jumlada adawiilun huwa am qasiirun jumladaasi khabariye maahee inshaa'iyo weeyi oo sidaynu ognahay istifaam bay ka bilaabatay haddaba jumla inshaa'iya lama ogola waa jumlada sidaynu ognahay nidaha ka bilaabata ama jumlada amarka oo kale ama jumlada nahyiga oo kale ama jumlada istifaamka oo kale jumlooyinka noocaas oo kale ah inshaa'iya baa la yidhaahdaa jumla alkhabariyana waa jumlada run iyo been leh ama run noqonaysa ama been noqonaysa jaa aladii akramanii amsi shalay buu imaamuusay dee runna way noqon beenna way noqon qofkani hadduu shalay ku maamuusay waa run hadduuna shalay ku maamuusinna waa been haddaba jaaa aladii akramani amsi akramani amsi jumladaasi waxay noqonaysaa sidaynu ognahay khabariyo silada laguu sheegayaa waa jumla khabariya waa kow waa shibhuljumlo oo laba qodob isku ah daraf iyo jaar iyo majruur waa laba waa asifa sariixa waxa loo yaqaano asifa sariixa oo ismiga faacil ah ama waxaa la halmaala ismiga mafcuul ah saddexdaa qaybood ayay horta siladu noqotaa silada aad maqlaysaa waa jumla alkhabariya iyo shibhu ljumla iyo sifa sariixa saddexdaasaa loo yaqaanaa culimmada qaarkoodna waxayba yidhaahdeen laba qodoboo qudhaha la yidhaahda silada laba qodob labada qodob ee siladi ihi waxa weeyaan jumla alkhabariya waa kow iyo shibhuljumla shibhuljumlihii baa saddex u qaybsamaya inuu yahay shibhuljumluhu jaar iyo majruur iyo inuu daraf yahay iyo inuu sifa sariixa yahay oo sifa sariixa qolana mustaqil bay ka dhigaan qolana waxay ka dhigaan shibhul jumlaha mid hoosgelaya alismu lmawsuul ismiga mawsuul maaka weeyaan iftaqara u baahday ilaa silatin silo ayuu u baahday wa caa'idin iyo caa'id caa'idkuna waa damiir u noqonaya ismiga mawsuul oo ismiga mawsuul hadduu alladii yahay waa nin eh damiir nin ah hadduu ismiga mawsuul alladaani yahay waa laba raga saw maaha damiir laba raga hadduu ismiga mawsuul alladiina yahay waa jamac ragga sow maaha damiirka jamaca ragga ah hadduu ismiga mawsuul allatii noqdo waa gabadh dhadiga sow maaha damiirka gabadha dhadiga ah baa lagaa rabaa hadduu allataani yahayna damiirka labada dumarka ah hadduu allatii yahayna damiirka dumarka badan kolkaas caa'idku waa damiir damiirkaasi waa inuu waafaqo kolba mawsuulka uu ku waafaqo labnimada iyo dhadignimada uu ku waafaqo mufradnimada iyo musananimada iyo jamacnimada haddaba silo iyo caa'id kama maarmo meel kasta ood alladii ku aragto silo iyo caa'id baa lagama maarmaana isweydii saddex su'aalood baa lagu hoos dhigayaa alladii haddaad aragto ama allati aawo ismiga mawsuul baa lagu odhan aaway siladiisuba haddana lagu odhan aaway caa'idkiisubaa lagu odhan saddexdaa su'aalood jawaabahooga waa inaynu diyaarsanno saddexdaa su'aalood jawaabahooga inaynu diyaarsanno ayaa lagama maarmaana nin baa xanuunsaday waxaa ninkaa ah lagu tilmaamaa sharafudiin maxamed ibnu ciise in la odhan jiray markaasuu boqorkii waddanka haystay waraaq u qoray waraaqda uu u qoray ma taqaan waa gabay gabay buu tiriyey gabaygani boqorka ayuu ku socdaa ninkan mariidka ahna tirinaya wuxuu idhi ninkii mariidka ahaa labada bayd ee sharuxu qorayo undur ilaya bicayni مولا lam yazaal yuulii nadaawa talaafi qabla talaafi ana kaladii axtaaju maa yaxtaajuhu fahnam ducaa'ii wa sanaa'i lwaafi boqorkiibuu la hadlayaa wuxuu yidhi undur ilaya igu soo eeg buu yidhi boqorow bicayni mawla nin naxariista ishiisa oo kale oo lam yazal an ka zuulin yuulii inuu bixiyo annadaa deeqda war mid deeqsiyi ishuu dadka baahan ku eego oo kale igu soo eeg buu yidhi wa talaafi isoo gaadh qabla talaafi intaanan dhimannin wa talaafa isoo gaadh qabla talaafi intaanan dhimannin anigu intaanan dhimaninna ibadbaadi buu yidhi geeri baan qarka u saaranahaye oo hanti ad igu badbaadisa ii keen wuu sii sharxay markaa wuxuu idhi ana anigu haddaan ahay ka xanuunsanaya kaladii lafdiga alladii oo kalaan ahay anigu alladii oo kalaan maanta ahay buu yidhi alladii waxaan u baahanahay maa yaxtaaju alladiigu ku wuxuu u baahan yahay alladiigu wuxuu u baahnaa baan u baahanahay alladii muxuu u baahnaa silo iyo caa'id buu u baahnaa sow ma maxaan u baahanahay buu yidhi silo waa xidhiidhin hanti laygu xidhiidhiyo caaid waa nin isoo buuqda caaidku ilayn damiirkana caaid waa la odhanayey ka xanuunsanaya ka buuqanayana caaid waa la odhanayey wuxuu yidhi ana anigu kaladii lafdiga alladii oo kalaanahay ahay axtaaj waxaan u baahanahay maa yaxtaajuhu ku u baahnaa faqnam ka qaniimayso ka faa'iidayso ducaa'ii aniga ducadayda war ducaad iga heliye alladii wixii loo samayn jiro oo kale ii samee wahanaa'i iyo ammaanta alwaafiyi dhammayska tiran duco iyo ammaan dhammaystiran baad iga heli sidaasoo kale iiga faa'iidaysa buu yidhi waan xanuunsanayaaye boqorkii ayaa u yimid wuxuu siday kun diinaar ayuu siday kun diinaar ayuu u siday markaasuu intuu boqorkii soo fadhiistay ayuu ku yidhi anta alladii adigu lafdiga alladii baa tahay wa ana alcaa'id anna kiisku soo buuqanaya ama caa'idkii damiirka ahaa xaa'idkii baan ku soo buuqanayey wa haadihi sila buu yidhi kun diinaar intuu u dhiibay siladiina waa tan iga guddoon buu yidhi kolka waa rag luqadda fahmaya hadalka ay isleeyihiinna isla fahmaya weeyi alismu ismiga almawsuulu mawsuulka ihi maaka weeyaan iftaqara u baahday ilaa silatin silo iyo wa caa'idin caa'id silo iyo caa'id ayuu u baahday haddaba ismiga mawsuul waa laba qaybood qayb la odhanayo mukhtas iyo qayb la odhanayo mushtarak ama qayb la odhanayo nas iyo qayb la odhanayo mushtarag ismiga mawsuul labadaas u qaybsamaya wa huwa ismiga mawsuul darbaani waa laba qaybood nasun mid nas ah oo la odhanayo waa nas waa mid waxa lagu leeyahay la kala leeyahay nasku oo ninku lafdi gaaruu leeyahay waa alladii ninka uun labada raggii lafdi gaaray leeyihiin alladani ama alladayni ragga badani lafdi u gooniya bay leeyihiin sida alladiina gabadhu lafdi u gaara bay leedahay sida allatii labada dumarkii lafdi u gooniya bay leeyihiin sida allataani dumarka badanina lafdi u gaara bay leeyihiin sida allatii oo kale wa huwa ismigii mawsuul halkaa tacriifkiibuu kaga baxay silo iyo caa'idna wuu inoo sharxay oo siladu waa jumlo iyo shibljumliy iyo sifa sariixa baynu nidhi caa'idkuna waa damiir wa huwa darbaani ismiga mawsuuluha laba qaybood nasun mid nas a waa mid la kala leeyahay oo saddexda raggaa iyo saddexda dumarka lixdaasi mid kastiba alfaad gaara ay leeyihiin wa mushtarakun iyo mid mushtaraga mushtaraku waa mid la wada leeyahay oo lafdiga alladii ah haddaan soo qaadano alladii sow nin ma ahaan jirin allatiina saw gabadh ma ahayn alla alladaani saw laba raga ma ahayn allataani laba dumara allatiina dumar badan dhammaantood man baa la odhan man ninka maxaa la odhan haddii mushtaraga aad doonayso mushtaraga man baa ka mida man oo man waxay mushtarag u tahay ninku waa man gabadhuna waa man labada raggii waa man labada dumarhi waa man ragga badani waa man dumarka badanina waa man sidaasay mushtarag u taho lagu wada leeyahay lafdiga man ah ile waa ismi mawsuul oo mushtaraga bal u fiirsada aayaadka qur'aanka dhex dhaca ee man ku jira adigaa ka jawaabi doono markaa siday loo kala isticmaalayo man man waxaa lagu kala saarsaarayaa caaidka caaidkoo qura ayaad ku kala garanaysaa caaidku waxaynu nidhi waa damiir waafaqaya ismiga mawsuul haddii mantu ay nin tahay caaidku damiir nin buu noqonayaa hadday mantu gabadh tahay caaidku damiir gabadheed buu noqonayaa hadday mantu laba raga tahay caaidku damiirkii labada rag buu noqonayaa hadday mantu laba dumara tahay caaidku labadii dumara buu noqonaya hadday mantu jamac raga tahay caaidku jamac raga buu noqon hadday mantu jamac dumara tahay caaidku jamac dumara buu noqon wahaakadaa sidaas ayuu u shaqaynayaa waxaynu doonaynaa haddaba markaa ereyga man a ah, kii baad odhan kii man waa kii ama man waa tii ama man waa labadii ragga ahaa ama man waa labadii dumar ahaa ama man waa raggii ama man waa dumarkii maxaan ku kala garanayaa waxaan ku kala garanayaa caa'idka oo qura bal hadda lix jumlo aan qoro mantaa lix jumlo ma ka qoraa waxaan odhanayaa bal hadda lix jumlo oo deg iga yar qora jaaa man akramanii amsi jaaa man akramanii amsi jaaa man akramanii amsi haddaan idhaa jaaa man akramanii amsi xabaddaa waad qortaan u malayn jaaa man akramanii amsi waxaan idhi jaaa man akram jaaa man akramaanii amsi jaaa man akramaanii amsi jaaa man akramaanii amsi haddana waxaan idhi jaaa man akramuunii amsi jaaa man akramuunii amsi jaaa man akramuunii amsi haddana waxaan odhanayaa jaa'at man akramatnii amsi jaa'at man akramatnii amsi jaa'at man akramatnii amsi waxaan odhanaya jaa'at man akramata man akramataanii amsi jaa'at man akramataanii amsi jaa'at man akramataanii amsi waxaan odhanaya jaa'at man akramnanii amsi jaa'at man akramnanii amsi lixdiiba waad iga haysataa haddaba lixdaasi mantaasi ma iskaga kaa khaldan tahay haddaan idhaa namberka koowaadeen kuu qoray waa jaaa man akramanii amsi haddaan akramanii idhaa akrama faacilkeegu waa huwa qarsoon jaaa man akramanii amsi haddaan idhaa akrama faacilkeegu waa huwa qarsoon maxay noqonaysaa markaa jaaa man akramanii amsi markaan idhaa akrama faacilkeegu waa huwa qarsoon muxuu noqonayaa markaa mantu waa alladii haddaan manta tirtiro oo alladii aan ku beddesho sax bay ii noqoni jaaa aladii akramanii amsi waa sax jaaa man akramanii amsi haddaan idhaa jaaa man akramaanii amsi akramaanii akrama faacilkeegii ama caa'idkii waa alifka akramaa ku taagan alifkaasi labanimuu sheegaya akramadu markay bilaata noqotay ee akramaani aan idheen akramataani odhan waayey akramaani ta'la'aantaasina labnimay sheegaysaa haddaba jaaa man mantaasi laba raga ayay ku dhacaysaa haddaan manta masaxo oo alladani akramani amsi an idha jaaa aladani akramani amsi waa sax halka manta haddaan alladani ku bedesho jaaa man akramuni amsi baan idhi mantaasi waa ismi mawsuul siladii waa jumladan akramuuni amsi ah caa'idkiina akrama faacilki oo maxay ah akramuuni awi faacilkii akrami waawljamaacada waawljamaacadiyay ku dhici jirtay rag badan bay ku dhici jirtay waa haddaba mantaasi alladiina bay ka dhigan tahay jaaa man akramuuni amsi jaaa waxa yimid man kuwii jaaa waxa yimid man kuwii akramuunii imaamuusay amsi shalay toole jaaat ta'daa baan ku daray jaaat waxaad ogaatay manta soo socotaa dhadig inay tahay jaaat man akramatnii amsi man akramatnii akrama faacilkeegii oo caa'idki ihi waa hiya kol hadduu hiya yahay mantani waa allatii jaaat man akramatnii amsi jaaat allatii akramatnii amsi oo kale weeye haddaan idhaha jaaat man akramataanii amsi jaaat man akramataanii amsi ficilka ee ereyga man ihi waa ismi mawsuul alla taani buu maanta ku dhacayaa waxaan ku garanayaa alla taani inuu yahay labanimada waxaa sheegaya akramataani alifkaasaa caa'idkiiya akramata alifkaasi waa caa'idkii ta'daa ma arkaysaa akramata alifkuu ku taagan yahay ta'daasina may sheegaysaa jaa'at man akramataanii amsi kolkaa waa laba dhadiga mantaasi jaa'at man akramnanii haddaan idhaa akramnanii akramna nuunu nisuu waa nuunka hore isagaa caa'id ah waxaynu ku garanaynaa mantu inay tahay allaati oo dumar jamac dumara inay tahay ayaynu markaana ku garanaynaa bal hadda eega wa huwa ismiga mawsuul darbaani waa laba qaybood nasun mid nas ah wa mushtarakun iyo mid mushtaraga waa nas iyo mushtarag ayuu noqonayaa fa nasu nasku amaaniyatu alfaadin waa sideed lafdi sideed lafdi baa nas loo yaqaanaa waa alladii lafdiga alladii ah oo lilmufradi mufrad u sugnaaday almudakari mudakar ah oo laba ah, waa mufrad mudakarah wallatii lafdiga allatii a ah weeyi oo lilmufradati mufrado iyo gabadh u sugnaatay almu'anasati dhadiga gabadh dhadiga ayaa loo isticmaalaya waa mufrado mu'anasa a ah markaa allatii alladaani weeyi oo lilmusanna laba u sugnaaday almudakari lab ah wallataani oo lilmusanaa laba u sugnaaday almu'anasi dhadiga fii xaalati rafci xilliga xaalatu rafcaha alladani iyo allataaniba walladayni iyo wallatayni weeyi alladayni iyo allatayni oo fii xaalatay annasbi labada xaalatu nasbo iyo waljari labada xaalatuljar bay kala joogaan labadooda ayaa mid kastiba xaalatu nasbo joogaa ama mid kastiba xaalatuljar buu jooga walladayni iyo wallatayni weeyi oo fii xaalateey annasbi waljari labada xaaladood ee nasbaha iyo jerka kalaa ayay kala joogaan alladayni iyo allatayni haddaba culimo waxa laysku qabtay oo mas'ala khilaafiya ah alladaani iyo allataani marka la icraabayo haddaan jaaa ladaani idhaa jaaa waa ficil maadi mabniyun cala alfatxi alladaani ma waxaan idhaa faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi alif mise waxaan idhaa jaaa ladaani ismi mawsuul fii maxalli rafcin faacil mabniyun cala allif labadaa madhab baa laysku qabtay qolo fii maxalli rafcin mabniyun cala alif bay qaateen sheekheenini qoladaas qowlkaasuu rajaxay fii maxalli rafcin mabniyun cala alalif qolona waxay qaateen faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi alif niyaabatan can idamma liannahu mulxaqun bilmusanna maaha musanne sax ah laakiin waa mulxaqun bilmusanna alladani iyo allataaniba wlulaa lafdiga alulaa ah wey alulaa haddaba kelmadda alulaa ah waxaynu ognahay jamaca ragga a ah baa loo isticmaalaa oo alulaa ragga ayaa loo yaqaanaa alulaa waxaa kaloo laga yaabaa in yar in la arko iyo jamac dumara iyadoo ah alulaa alulaa sida faraha badan af carabiga ragga uunbaa loo isticmaalaa laakiin waxaa la arkay in yar ayaa la arkay jamac dumara kiyoo la isticmaalayo oo jamac dumara looga jeedo sida bayduu lahaa majnuunuleyle nin la odhan jiray nin majnuunuleyle la odhan jirayoo waa qays baa loo yaqaanay ama leyle iyo qays baa la odhan jiray soomaalidu waxay moodaan dad soomaaliya inay ahaayeen soomaali maahayne waa dad carbeed oo welibana taabiciyiinta wakhtigoogii noolaa waa xilligii taabiciyiinta weeyaan waayo xajaaj binu yuusuf athaqafi oo taabici ahaa ayay gabay ku amaaayay leyli gabay ku ammaanaysaa layle iyo qays ayaa la odhan jiray in badan buu qays layle jeclaa layle lafteedu in badan bay jeclayd haddana ilaahay iskuma calfin oo ismayn guursan qays baana hor dhintay layle nin kale ayaa la siiyey waa tii ka cabatay ee gabayga kaga cabatay waxay tidhi waxa la isiiyey nin aqoon ahaaniga hooseeya oon anu ka aqoon badan badanahay bay tidhi da ahaanna iga weyn way isku qaban la'dahay waxay leedahay qofku hadduu da ahaan kaa weyn yahay dee waa inuu aqoon iyo waayo aragnimiyo wuxuun kula dheer yahay nin da ahaan iga weyn aqoon ahaanna iga yar bay tidhi looguma xilan hanti oo aabbahay baa ka hanti badan bay tidhi looguma xilan reer iyo qabiil oo reeru yahayba lama garanaya bay tidhi looguma xilan qurux oo waa layla arki karaabay tidhi eeg intaasoo dhinac ayay ninkaa ka maagtay waa layidhi waa ninkii la siiyey waxay tidhi anigu haddaan iska warramo bay tidhi waa markii la aroosaya guriga loogu geeyey maxbuusad baan ahay bay tidhi waxaan la dheerahay bay tihi maxbuuska dulmi dulmi baa ii dheer bay tihi aniga maxbuuska maxbuusku meeshuunbuuba ku xidhnaadaa mararka qaare eh, aniga meesha guriga inaan dhex fadhiya xataa layma ogolo bay tihi kolka dulmi baan maxbuuska la dheerahay leylid cabasho noocaasa ah ayay keentay isaguna dee waa la garanayaayo af carabiga qayb laxaadle ayuu ka haystaa ninka qays la yidhaahdaa wuu dhintay iyada lafteedu qabrigiisiibay ku duldhimatay iyadoo qabrigiisa maraysa ayay dhimatay ninkii dambe ay guursaday iyo iyadoo wada socda ayaa qabrigii qays soo dul maray kelmaday isdhaafsadeen qadar alla halkaasay naftu kaga baxday qabriga qays iyagoo marayay caafimaad qabto ayay bartaa ku geeriyootay gabayga sharuxu qoraya haddaba waa gabay uu lahaa majnuunuleyla ninkaa majnuunuleylana waa la yidhaah qaysna waa la yidhaahdaa wuxuu tilmaamayaa ereyga alladii ereyga alulaa oo jamac dumara ku dhacaya waa alula oo jamac dumara ku dhacaya sida caadiga maxaynu ogayn alulaadu yay ku dhici jirtay jamac ragabay ku dhici jirtay bal hadaba ila eeg maxaa xumbaha xumbuul ulaa kunna qablahaa waxallaan makaanan lam yakun xulla min qablu maxaa waxaa tirtiray xubaha inantan kalgacaylkeegii waxaa tirtiray xubbul ulaa kuwii kalgacaylkooga kuna ahaa qablaha iyada horteed inantan kalgacaylkeegii waxaa baabi'iyey kuwii ka horreeyey kalgacaylkoogii waxallad inantani waxay degtay maxaa wuxuu tirtiray xubbuha xubigeegu ereyga xubbuha inaynu faacil ka dhigna ayaa malaha wacanba maxaa wuxuu tirtiray xubuhaa inantan xubbigeegu maydin xarakaynaya maxaa xubaha maydin xarakaynaya mxarakayn sow maaha maxaa waa wuxuu tirtiray xubuhaa xubbigeegu kalgacaylkeegu xubal ulaa kuwii kalgacaylkooga kuna ahaa qablaha iyada horteed wuxuu idhi inantan markaan jeclaaday inan kastoon horteed jeclaado jacaylkeegiibaa masaxay buu yidhi kuwii hore waa la ilaawey buu yidhi oo tan jacaylkeygaa masaxay haddii xubu haada la godo saasuu macnuhu noqonaya haddii xuba haada la kor dhabana iyadaa nacayo kuwii dambaan jeclaaday bay noqonaysaa kolkaa beytka marka abyaadda ka horeeya loo eego xubuhaabaa faacila walow laga yaabo kutubta qaarkood xubuhaada inay kordhabi jireen maxaa wuxuu tirtiray xubuhaa inantan kalgacaylkeegu xubal ula dumarkii kalgacaylkooga kunna ahaa qablaha iyada horteed wixii ka horreeyey oo dhan waa la ilaaway buu yidhi waxallad waxayba degtay makaanan meel bay degtay lam yakun aan ahayn xulla kii la dego min qablu horay inantani qalbigayga waxay ka degtay buu yidhi meel aan horteedba la degin haddaba waxa maxalu shaahidkeennu uu yahay maxaa xubuhaa xuba alulaa ereygaa alulaa waa ismi mawsuul waana jamac jamacaasina waa dumar alulaa allaati bay noqonaysaa allaati ayay noqonaysaa marka waa allaati waxaa lagu garanayaa alulaadaasi inay allaati tahay kunada maydaan arkay nuunkuu shadan yahay aniga kaygani ma shadayo nuunka laakiin shadka in laga taga maaha kunna waa in nuunka la shadaa wuu shadan yahay saw maaha ee kunna aniga kun baa qoran ma kunna nuunka haddaba kunna marka la shado ee kunna sidaa shadkaa loo qaato waxaa la ogyahay nuunkii kaana iyo nuunu niswihii labadaasaa la isku shaday walulaa lafdiga alulaa ah iyo waladiina lafdiga aladiina ah bilyaai isagoo ya ku sugan ladiinku muطlaqan mar kaste ama kii oon la kala qaadaynin alladiinadu isagoon la kala qaadan ya'daasuu sitaa oo seen loo kala qaadayn alladiinada waxaa lagu leeyahay hadduu fii maxalli rafcin yahay alladuuna la odhan wow lagu dari maayo alladiina waa yadaa uun hadduu nasbin yahay waa alladiina uun hadduu fii maxalli jarin yahay waa alladiina uun daa'iman alladiina uun buu ahaanayaa haddaba waa muطlaqan in kastay carabta qaar jiraan alladuuna odhanaya oo wow iskaga daraya oo alladuuna ugu dhawaaqaya sida gabayaagii gabayga tiriyey ee odhanayay naxnu laduuna sabaxu sabaaxa naxnu laduuna sabaxu sabaaxa alladuuna buu leeyahy oo halku alladiina ka odhan lahaa xilliga rafcaha wow iyo nuun bay ku dareen xilliga nasbaha iyo jerkana iyo nuun bay ku dareen waa luqad yar oo carabta marka la eego aan waxba kaga dhacaynin walulaa lafdiga alulaaa iyo waladiina lafdiga alladiina ah bilyaai ya isagoo ku sugan ladiinku mutlaqan kiyoon la kala qaadaynin lijamcilmudakari jamaca labka ah ayuu u sugnaaday oo jamaca labka abaa ah labadaaba iska leh alula iyo aladiina inkastaynu sheegnay alula oo dumar loogu dhawaaqayo waqad yuqaalu in la yidhaabaa la arkaa qadani taqliil bay faa'iidaynaysaa yuqaaluda majhuulka laga dhigayna waa siyaqu tamriid siiqatu tamriid baa la yidhi hadal xanuunsana cid tidhiba waa iska daciif mar wejka la daciifinayo ayaa la yidhaha waxa la yidhi baa la yidhahdaa hebel baa yidhi loodhan waxa la yidhi waa daciifin waqad yuqaalu in la yidhaabaa la arkaa alladuuna lafdiga alladuuna ah bilwaawi isagoo wow ku sugan fii xaalati rafci xaaladda xaalatu rafcaha ah fii xaalati gabayaaga sharuxu qorayo gabayga toddobiiideed iyo labaatanaad weeyi naxnu laduuna sabaxuu sabaaxa nukhayli qaaratan milxaaxaan naxnu annagu alladuuna kuwii nahay sabaxuu ku waaberiistay asabaaxa subaxdii hore subaxdii hore aanu ku waaberiisanay dagaal baanu ku qaadnayoo waanu ku waaberiisanay naxnu annagu alladuuna kuwii baanu nahay sabaxuu ku waaberiistay asabaaxa subaxda hore yowma nukhayli maalintii meesha nukhayl la joogay khaaratan weerar milxaaxan isdabajoog ah ama lagu celcelinayo oo aad loogu celcelinayo maxalu shaahidkeennu waa naxnu laduuna naxnudu waa mubtade alladuuna ismigaa mawsuul waa khabar khabarku haddaba marfuuc buu ahaan jiraye wow iyo nuun ha lagu daro oo alladiina yaan la odhanine alladuuna ha la yidhaahda buu ku leeyahay iyo wallaatii lafdiga allaatii a weeyi wa yuqaalu waxa loogu qowlaa laatiiga allawaatiina waa la yidhaah saddexdaa lafdi jamaca dumarkaa iska leh allaaii iyo allaatii iyo allawaatii waa lijamci lmu'annafi wallaaii lafdiga allaaii ah iyo wallaatii lafdiga allaatii ah wa yuqaalu waxaa la odhanayaa allawaatiina waa la odhaniye lijamci lmu'annafi dhadiga jamiciisa ayay u sugnaadeen waqad tuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa yaauhaa yadooda in la xadfo oo allah i halkay tahay yada xadaf oo hamsaha ku daa allaai allah ti halkay tahay yada xadaf oo ta'da ku daa allaati allawaati halkay tahay yada xadaf oo allawaati dheh waqad tuxdafu yaauhaa ya-doodana in la xadfo waa la arkaaba oo way is allaai allaati allawaati way iska jirtaa tusaalayaashii ismiga mawsuul ayuu halkaana daba inoogu sheegayaa naxwo alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allaha sadaqanaa noo rumeeyey wacdahu yaboohdiisii ilaaha noo rumeeyey ballantiisii ilaaha ayaa mahad iskale alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdah ismiga mawsuul waa alladii hadda fii maxalli jarin sifatun lilaah weeye waa nin qura ayuu alladiigaasi ku dhacay lab qura ayuu ku dhacaya isagoo dhadiga qad samica allaahu alle dhab ahaan ayuu u maqlay qowlalatii inantii qowlkeega tujaadiluka nebi maxamedow kula doodaysay fii zawjihaa ninkeegana kaala doodaysay gabadhii nebi maxamedow ninkeega kaala doodaysay ilaahay ayaa dhab ahaan qowlkeega u maqlay haddaba qad samica allaahu qowla alatii ismiga mawsuul waa allatii fii maxalli jarin buu icraaban yahay waa mudaafun ilayhi oo qowlka ayaa mudaaf ah gabadh qura ayuuna ku dhacayaa tiidaasi siladiina waa tujaadiluka caaidkiina waa tujaadilu faacilkeega oo hiya ah haddaad doontana zawjihaa laakiin hiyadaa ka mudan waladaani labada ya'tiyaanihaa la imanaya oo minkum idinka idinka tirsan waladaani ya'tiyaanihaa minkum buu ilaahay yidhi ismiga mawsuul waa alladani waa marfuuca ma fii maxalli rafcin calaamatu rafcuhu waa alifka ama calaamatulbinaha alifka ah. laba raga weeyaan siladii waa yatiyaani yatiyaani haabaa siladiiya bal ragow haddaba caa'idkii keena waladaani yatiyaanihaa minkum caa'idkii baa laydinka fadhiyaa culimo caa'idkii waa maxay waa alifta yatiyaaniha ku jirta haada hamoodina waayo haadu waa gabadh ismiga mawsuulna waa aladaani waa laba raga caa'idku waa inuu mar noqdaa laba waa inuu noqdaa markasta ismiga mawsuul wax waafaqsan hadduu gabadh ahaan lahaa gabadh baa laga dhigi lahaa hadduu nin ahaan lahaa nin hadduu laba raga yahay oo alladaniyana alifkaa dee labada ku dhaca ee waa yatiyaani alifka ku jira rabbanaa rabbigayow arinaa na tusi alladayni labadii adalaanaa na baadiyeeyey rabbigayow labadii na baadiyeeyey na tusi bay odhan doonaan aakharo hadaba rabbanaa arina aladaini adalaana ismiga mawsuul waa alladayni waa mafcuulu haani ama mansuub oo calaamatu nasbaha ya-da ka dhig ama fii maxalli nasbin oo calaamatulbinaha ya-da ka dhig siladii waa adalaana caa'idkuna waa adalaada alifka ku taagan ayaa caa'idkiiya waladiina kuwa jaa-uu yimid min bacdihim iyaga gadaashooda ama iyaga dabadood yaquuluun waxay yidhaahdeen ismiga mawsuul waa aladiin siladiina waa jaa min bacdihim caaidkiina waa waawuljamaacada jaauu ku jira ilayn aladiina waa rag badane wallaa'ii kuwa ya-isna ka quustay min almaxiidi caadada dumarka caadadaba waayey haddii la furo dee ciddadoodu intay noqonayso ilaahay ka hadlayaa ciddadoodu intay ku ciddo tirsanayso islaan caadadii dhaaftay haddii laga dhinto waa afar bilood iyo toban habeen oo waa la og yahay hadday islaantu uur ka dhalayso ama sagaal bilood bay sugi oo dee uur yare hadday tahay markaa un iyadoo uurkii qaaday haddii laga dhinto dee sagaalkaa bilood ha iska sugato hadday uur yaro tahay ama waxa laga yaaba wakhtigu inuu soo gaabto oo wax yaroo koobanba uu noqdo adigu waxa wey wawlaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna haddii caado leedahayna ilaahay baa qur'aanka inoogu sheegayoo ina yidhi kuwa laga dhimanayo yatarabasna bianfusihinna alaaata quruuq waa saddex jeer inay dahaaro qaadato saddex duhri inay aragto haddaan inanta la mehersadoon la aragba ilaahay baa qur'aanka ku sheegay oo yidhi maa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunahaa wax ciddaa oy inantaasi tirsanaysaa ma jirto kolka waxaynu haynaa ilaa shan aayadood ilaa afar aayadood oo rabbi uu kaga warbixiyey say dumarku u ciddo tirsanayaan tanaa ka mida markaa wallaa iyaisna min almaxiid culimmadu waxay idhaahdeen walla iyo isna min almaxiid aayadan waxaa xukunkeega qaadanaya inanta yaree ciyaalka inan afar jira hadduu aabbaheed nin siiyo inan yaroo afar jira ama shan jira ama lix jira ayuu aabbaheed nin siiyuu u meheriyey inantii lama arag la odhan maayoe ninkeegu wuu iska kaxaysan jiray ha iska yaraatee wuu iska kaxaysan jiray markuu iska kaxaystay baa inantii la furay maxay ku ciddo tirsani inantaasi ninkii ismayn arag la odhan maayo oo laga yaabaa way is arkeen ninkii way sarkeen caadaha tirsata la odhan maayo oo da'dii caadadu ka imanaysayba ma gaadhin maxay ku ciddo tirsan culamaau shaaficiya waxay qaateen walla iyo isna min almaxiid inay iska soo gelayso oo islaantu hadday caadada ka baxdo iyo gabadhu haddayna caadada gaadhin labadaba xukunkana u wada yaala saddex bilood in loo tirinayo wallaaii kuwaya isna quustay min almaxiidi xaydka iyo caadada ka quustay ismiga mawsuul waa allaaii waa jamac dumara siladuna waa yaisna caa'idkuna waa nuunu niswaha yaisna ku jira wallaatii kuwa ya'tiina la imanaya alfaaxishata xumaha kuwa la imanaya ismiga mawsuul waa allaatii waa jamac dumara siladuna waa ya'tiina alfaaxisha caa'idkuna waa ya'tiina nuunka ku jira nuunkaasoo ah sidaynu ognahay nuunu niswa halkaa waxaynu kaga baxnay ismiga mawsuul ee naska ah ama ama khaaska ah ayaynu halkaa kaga baxnay hadduu mushtarag yahay ayuu sheekhu doonayaa halkan wax ka mida inuu inoogu taabto ismiga mawsuul oo mushtarag ah ayuu isleeyahay halkan inuu inoo taabto walmushtaraku ka mushtaraga ah ee la wadaagaa sittatu alfaadin waa lix lafdi ismiga mawsuul ee mushtaraga ihi lix buu noqonayaa waa man kelmadda man ah wa maa kelmadda maa ah wa ayun kelmada ayun ah wa al kelmada al ah waduu kelmada duu ah wadaa kelmada daaa laakiin daadaas waa inay man ka horayso ama maa ay ka horayso daadu markay ismi mawsuul noqonayso waa inuu maxay ka horeeyo ayaynu nidhi man ama maa maxaa la odhanayaa markaa man daa ama maadaa baa la odhanayaa haddaba culima waxaad ogaataa man keligeed lix macno ayay leedahay man keligeedii mise macnay leedahay markay ismi mawsuul tahay lix macno ayay yeelanaysa lixdaa macno unbaa lagaaga baahan yahay inaad kala garato ood kolba mid ka dhigto man mar nin baad ka dhigo oo mankiibaad odhan man mar laba ragaad ka dhigo man labadiibaad odhan man mar rag badan baad ka dhigo man kuwiibaad odhan mar man tiibaad odhan mar man labadii dumarkaabaad odhan mar man dumarkiibaad odhan mantu keligeed lixdaasay leedahay maadu keligeed lixdaasay leedahay ayuntu keligeed lixdaasay leedahay al keligeed lixdaasay leedahay duu keligeed lixdaasay leedahay daa keligeed lixdaasay leedahay waxaynu ognahay halkaa ismiga mawsuul ee mushtaraga ah waa lixdaa lafdi mid kastina lix macno ayuu ku imanayaa walmushtaraku mushtaragu sittatu alfaadin waa lix lafdi waa man lafdiga man ah wa maa lafdiga maa ah wa ayun lafdiga ayun ah wa al lafdiga al ah waduu lafdiga duu ah wadaa lafdiga daa'ah fa haadihi sitatu lixdan tudlaqu waxaa lagu idlaaqaa cala almufradi mufradka oo mufradka iyo walmuhanaa labada iyo walmajmuuci jamaca almudakari ka lab oo min daalika kaa ka tirsan kullihii gebi ahaan iyo walmu'anasi ka dhidig lixdaaba waa lagu idlaaqaya wa tustacmalu man man waxaa loo isticmaalaa lilcaaqili ka caqliga leh man maxaa loo isticmaalayaa caaqil baa loo isticmaalayaa man man waa wax caqlile uun wamaa lafdiga maa ana waxaa loo isticmaali ligayri lcaaqili mid aan caqli lahayn taquulu waxaad odhan fii man kelmadda man ah yucjibunii waxa iga yaabiyey man jaa'aka kii inoo yimid waa nin qura waman jaaadka tii inoo timid manta hadda tiibaad ka dhigaysaa ilan jaaad tabaa lagu daray hiyana way u qarsoon tahay waman jaaaaka labadii inoo yimid waa laba raga waman jaa'ataaka labadii dumar ahaayo inoo yimid waman jaauuka raggii inoo yimid waman ji'naka dumarkii kuu yimid waxaad odhanaysaa yucjibunii waxa iga yaabiyey man jaaaka kii kuu yimid waman jaa'adka tii kuu timid waman jaa'aaka labadii kuu yimid ee ragga ahaa waman jaa jaa'ataaka labadii dumarka ahaa ee kuu yimid waman jaa'uuka raggii kuu yimid ee faraha badnaa waman ji'naka dumarkii badnaa ee kuu yimid taa ayaa iga yaabiyey wa taquulu waxaad odhan fii maa lafdiga maaa ah. ereyga maaa ah markaynu isticmaalayno maa hadda waxaad u fiirsataa man maxaynu nidhi yaa loo isticmaalaa man caaqilka maana yaa loo isticmaalaa ayru caaqilka sawcaynkaa maaha waa la cagsiyaa mararka qaar laakiin isagaa inoo keeni doona marka la cagsiyayo wa taquulu waxaad odhan fii maa lafdiga maa jawaaban iyadoo jawaab u ah liman qaala laka cidda kugu tidhi ishtaraytu ximaaran dameer baan soo iibsaday lab ow ataanan baan soo iibsaday dameer dhadiga ow ximaarayni baan soo iibsaday laba dameeroo lab ow ataanayni baan soo iibsaday laba dameeroo dhadiga ow xumuran dameero badan oo laba ayaan soo iibsaday ow utunan dameero badan oo dhadiga ayaan soo iibsaday ninka sidaa kugu yidhah maxaad odhan yucjibunii waxa iga yaabiyey maa dameerka ishtaraytahu aad soo iibsatay maadaasi waa dameer laba maxaan ku gartay ishtaraytahu caa'idkiibaa damiir laba ah ishtaraytahu hudaasaa nin ah kolkaa maadii waa inay nin noqoto haddana waxaad odhan wamaakiibaa iga yaabiyey ishtaraytahaa aad soo iibsatay wamaa dameertii baa iga yaabisay dhe markaa maadaasi waa dameer ishtaraytahaa aad soo iibsatay maxaan ku gartay maadaas inay dameer tahay waxa weeye haadaa ayaan ku garanay wamaa labadii dameer baa iga yaabiyey ama labadii dameerood ee dhadiga ahaa oo ishtaraytahuma aad soo iibsatay hadda humaadaasi laba ragana laba labana way noqoni oo dameera ah laba dhadigana way noqoni oo dee dameerrii dhadiga ahaa ah wama ishtaraytahumaa wamaa iga yaabiyey ishtaraytahum aad soo ee labka ahaa wamaa dameeradii dhadig baa iga yaabiye ishtarayta hunna aad soo iibsatay hunnadana ay tusaya dhadig tahay halka odhano inay lab ahayd humta ay tusaysay waqad yuckasu in la cagsiyaa la arkaa daalika arinka arrinkaa waa la cagsiy waxaa la cagsiyayaa waa maxay sawmaynaan odhan man caaqilka ayaa loo isticmaalaa maadana khayru caaqilka ayaa loo isticmaalaa saw saamaynaan odhan waxa dhici kara in manta khayru caaqil loo isticmaalo maadana caaqil in loo isticmaalo waqad yuckasu daalika arrinkaa waa la cagsi fa tustacmalu man man waa la isticmaali ligayrilcaaqili cidan caqli lahayn ama kuwa caqligale gayrkood baa man loo isticmaali man waxa loo isticmaalayaa cidan caqli lahayn baa man loo isticmaali hadda waxay ahayd cid caqlile in loo isticmaalo saddex jeer ayaa ama saddex mas'alo ayaa manta loo isticmaalaa waxaan caqliga lahayn mas'alada koobaad waa marka la dejiyo ka aan caqliga lahayn mansilada ka caqliga leh sida aayadda qur'aankaa ah oo kale waman adallu minman yadcuu min duni illaah man laa yastajiibu lah u fiirsa aayadda qur'aankaa ah. suurat laxqaaf ilaahay wuxuu leeyahay waman adallu yaa ka baadinimo badan miman qof yaa ka baadinimo badan yadcuu caabudaya min duunillaahi ilaahay sokadii man sanamyo ayuu caabudayaa ama sanam buu caabudayaa laa yastajiibu aan ajiibaynin lahu isaga aan ajiibaynin haddaba mantaa dambe waa ismi mawsuul mantaa dambea maxalu shaahidkeenah man laa yastajiibu mantaasi waa ismi mawsuul sanam bayna ku dhacaysaa sanamku ilayn caqli ma lehe waa dhoobo ama dhagax ama geed la qortay eh miyayna ahayn mantaa in loogu dhawaaqo maa manta in maxay loogu dhawaaqay ahayd mantaa maa in loogu dhawaaqay ahayd haddaba mantii man baa loogu dhawaaqay isagoo sanam ah ayaa wax caqlile laga dhigay sababtuna waxa weeye sanamkan waxa la dejiyey kii caqliga lahaa halkii la dejin jiray oo kale inuu difaacayo ayay u arkeen oo dhib iyo dheefba u leeyahay saasaa kolkaa man ilaahay aayadda qur ugu magacaabay wa ka qowli shaacir gabayaaga qowlkiisa oo kale bal hadeeg ninkan gabayga ee gabayga tirinaya asirba lqadaa halmaan yuciiru janaaxahu lacallii ilaa manqaad hawitu atiiru ninkan gabayaagee gabayga tirinaya alcabaas ibnu axnaf baa la odhan jiray waa xilligii muwalladiinta ayuu ka mid ahaa dadkii noolaa cabaas ibnu ibnulaxnaf khatar buu ninkani xagga gabayga ku ahaa laakiin waxaad ogaataa diyaaradii ma jirin gabayaagu laakiin waa indheergaradoo diyaarad buu ninkani saadaalinayay wuxuu arkay shimbiro raacraac iskula duulaya ayuu arkay ama guruubguruub iskula socda shimbirihii buu la hadlay markaa markaasuu yidhi alla miyaan sidaa shimbiraha unana u yara duulo markaasuu shimbirihii la hadlayo wuxuu yidhi baadasha ay ku duulayaan maanka ergisto wuxuu moodayaa baadashan yar ee shimbiruhu leeyihiin inay kuwaa un ku duulayo isba hadday kuwaasi ku yaaliin inuu duuli karayo dad badan baa sidaa aaminay dee waxaa kollay in kastoo la odhan karo ninkani imika ma aaminsanayn in haddii baad uu isku xidho uu duulayo ma aaminsanayn laakiin tamani bay ka ahaydoo wuxuu doonayey inuu cirkiiyo dhulka dhexdooda maro sidan hadda inagu diyaaradaha aynu ugu marno inuu u maro ayuu doonayey anigu nin baan la kulmay soomaaliyeed istaankaa berbere isagoo gaadhi ka raacaya ayaan maalin arkay beri dhexdii ahay toddoba sano ka hor laakiin ninka qiso layga warramay baan ka xaqiijiyey ninkaasi laba harag ai ayuu qaatay isaga afkiisaan ka qaaday ka waran baan ku yidhi axmedow qisadii laba harag ai waxaan isidhi buu intaan eegay haad duulaya ayaan isidhi buu yidhi harag aigan saanta yare aiga laga saaro midna garabkaa iskaga xidha kalena garabkaa geed dheerna aad korto ood iska duusho wallaahi waa duuli lahayd kolkaa laba harag ai buu daydayday geed aadu dheer buu koray ayaydaybaa ciirigu hoos lulaysay buui geedka hoostiisa ayaydaybaa ciirku hoos lulaysay buuhi markaan geedkii dhakada uga baxay wui waa meel dee intay jirto aadan malaynaynin ayaan labadii haragadhi midna xaggaa iskaga xidhay ui midna xaggaa markaasaan bartii ka booday buu yidhi waxaan isku haystaa buu yidhi inaan duulay xareedii baan isidho baalasha sidaa u kala bixi reerka kusoo dul wareego ha la yidhaahdaan isleeya war waa maxay waxaasi caawa intaan geedkii dib ugu soo noqday ayaan islaantii ciirta lulaysay bartaatunka kaga dhacay buui laf kaste waan ka jebiyey buui isna meel kaste uu ka jabay isagu koomu galay waxaan anigu miyirkaygu xisku ii soo noqday buu yidhi kioo fur ciira afka la laygaga hayo dhakhtar lama geyn meel kaste laf kaste u ka jabay dhakhtar lama geynin bartii un sidii islaamiya ay dee kolla subageer u siinayeen ay kolla wax u siinayeen ilaahay unbaa kabay ninka digdig badnaa maalinta aan arkay ma jirin qisadaa isagaa iiga warramay kolkaa haddaba ninkan gabayaagii ma aaminsanayn hadduu harag isku xidho ama baal shimbireed qaato inuu duulayo ma aaminsanayne tamani bay ka ahayd tamani ayay ka ahayd oo isagu wuxuu islahaa allama sidaa shimbiro oo kale u duushid sidan diyaaradaha oo kale asir balqata guruubkan shimbiraha ahow hal man yuciiru mid icaariyeynayaa ma jira ama i ergisayaa janaaxahu baalkiisa hal shimbiroo baalka i ergisaysaa ma jirtaa buu yidhi maxaad ku fali lahayd lacallii waxaan rajayn lahaa adiiru inaan ugu duulo ilaa man kii xaggiisa qad hawiitu aan jeclaa qofan jeclaa ayaan dhibsaday inaan u sii lugeeye inaan u duulaan doonayaaye xaggaasaan u duuli lahaaye yergise buu yidhi haddaba maxalushaahidka beydkani waa hal man yuciiru man yuciiru ereygaa man ihi shimbir buu ku dhacayaa shimbirtuna caqli ma leh inuu maxay gabayaagu yidhaabay ahayd hal maa yuciiru ma ma inuu ma u isticmaala ilan caqli ma lahayne wuxuu maadi buu ka daayey man buu u isticmaalay sababtuna wax caqlile ayaa laga dhigay oo waxbaa laga ergisanayaaba baalalna ergisa qofka waxaad la hadlaysaad waxay ergis leedahay so wax caqlile un maaha waa linuzuulihi manzilat alcaaqil markaas oo kale linuzuulihi manzilat alcaaqil waxaan filayaa linuzuulihi manzilat alcaaqil weeyi gabaygan hadda aynu tirinayno sidaa aynu sheegnay cabaas ibnulaxnaf bay ragga qaarkood siiyeen raga qaarkoodna waxay siiyeen majnuunu leyla ayay siiyeen ninkii aan kasoo warramayna marka dhoweyd majnuunu leyla waa kan laba gabay oo kale sharuxu xaggan hoose ku qoraya muxuu yidhi bakaytu calaa sirbi lqaطaa'id mararna bi faqultu wamili bilbukaa'i jadiirun asirba lqaطaa halmaan yuciiru janaaxahu lacalii ilaa man qad hawiitu atiiru shimbirihii way u jawaabeen gabayga shimbiraha laftoodii baa gabay ugu soo jawaabay shimbirta lafteedu dee gabayga ma tirinayse wuu tirinayaayo wuxuu ka dhigayaa inay shimbirtii usoo jawaabtay muxuu yidhi fajawaabnanii min fawqi xusni alaakatiin alaa kulluna ya mustaciiru nuciiru waayu qadaatin lam tucirka janaaxa taciishuu bidullin waljanaaxu kasiiruun bakaytu waxaan ku dul ilmeeyey calaa sirbalqada guruubka shimbiraha ah ayaan ku dul ilmeeyey id mararna bi markii ay isoo mareen guruubkaa shimbiraha ah waan ku dul ilmeeyey fa qultu waxaan idhi wamilika anoo kali ihina bilbukaa'i oohinta jadiirun wuu mudan yahaye ka anoo kaliihi inuu ooyo weeyaane waxaan idhi asirbalqada guruubkan shimbiraha ahow hal man yuciiru midii ergisayaa ma jiraa janaaxahu baalkiisa midii ergisayaa lacallii waxaan rajayn lahaa ilaa man kii xaggiisa qad hawiitu aan jeclaa adiiru inaan ugu duule eh shimbirow may ergisaysiin baalalka baan idhi fajaawabnanii way ii jawaabeen waa si degdega ilainfadaa meesha taalle fajaawabnanii shimbirihii oo dhan baa ii jawaabay min fawqi husni araakatin geed caday laantii iyagoo dushiisa saaran ayay ii jawaabeen geed caday laantii bay iiga soo dul jawaabeen maxay igu yidhaahdeen shimbirihii alaa hooyay kullunaa dhammaantayo yaa mustaciiru kan ergisada rabow nuciiru waanu ku ergisi dhammaantayo diyaar baanu ku nahay unbay mar quray wada yidhaahdeen buu yidhi kan ergisaa rabow dhammaantayaanu ku ergisno welibana wadeeno oodii ayaa iswaaniyey waxay yidhaahdeen wa ayu qadaatin shimbir kaste oo lam tucirka ku ergisi weyda janaaxaha baalka eega taciishu way noolaan bidullin dulli bay ku noolaan shimbirta ku ergisi weydaa dulli bay ku noolaan waljanaaxu baalkan ay kuu diidayna kasiirun wuu ka jabi doonaa baalkanina wuu jabi iyaduna dulli bay ku noolaan dulligaasina waa kala dhimashadiinna ila waad kala dhimateene kolkaa waxay ka dhigan tahay diyaar baanu ku nahay halkaa culima waxaynu ku haynaa hadaba oo maxallu shaahidkeennu uu yahay marka mantii waxaan caqli lahayn loo isticmaalayo saddex suuro ayaynu ka dhignay suuradii koobaad baan ka soo baxnay waa ka aan caqliga lahayn marka la dhigo meesha midka caqliga leh suuradda labaad waa inay kulmaan mid leh iyo mid aan caqli lahayn haddii meesha uu jamacba yimaad oo la kulmiyo wax leh iyo waxaan caqli lahayn man baa loogu dhawaaqi oo kii caqliga baa loo bixini tusaale ahaan bal aayaddan u fiirso alam tara war miyaadan ogayn anna allaha ilaahay yasjudu lahu inay u sujuudaan man duulka fi samaawaati samaawaadka ku dhex sugan iyo waman duulka fil ardi ardada dhexdeedaba ku sugan ereygaa man ah ee ilaahay u sujuudaya waa wax kasto dhulka dhexdiisa ah hadday dadkiioo caqlila yihiin ama dhirtii iyo dhagixiiyoon caqli lahayn dhirtu iyadoon caqli lahayn bay ilaahay u sujuudaysaa haddaba eeg waa isku jir iminka man fi samaawaat marka la yidhaahdo iyo waman fil ardi marka la yidhaahdo labadaa man waa isku jiroo wax caqlila iyo waxaan caqli lahaynba way iskugu jirtaa yaa la rajaxayaa haddaba masalada yaa la rajaxayaa ma ka caqligale mise kaan caqliga lahayn ka caqligale la rajixiyo man baa la odhani man baa la isticmaali haddaad hadda guruub ku soo baxdo muslimiin iyo gaala iskugu jira salaanta maad kala baydhi oo gaalada ayaad eegi oo assalaamu calaykum odhan maysida waad iska aamusi oo dhaafi mise waad salaamiyo inta muslimiinta abaad eegi waa isku jiri maxaad samayn inta muslimiinta abaad eegiyo waad salaami isagoo halkan ka ashrafkaa la qiimaynaya ma og tahay inta muslimiinta ayaad eegi laakiin hadde mas'alada mar kasta sidaa hamoodina hadii iminka nin gaalay nin muslimihi midi wada qaataan oo wan yaroo halkan jooga ay isla gowracaan mididii labada gacmood bay gaal muslim ku wada hayaan ninkan gaalkii ahlu kitaab ma aha eeg neefkan yaryaa gowracay labadan gacmood baa gowracay saw ma aha ma nidhaana hadda ashrafka ha la eego oo waa xalaal ha la yidhaahdo kaasi waa bakti baa la ida ijtamaca alxalaalu wlxaaraam ulliba alxaaraam xaggaasu fiqigu kaa geliyey waxaynu doonaynaa haddaba alam tara war miyaadan ogayn ana allaha ilaahay yasjudu lahu inay u sujuudayaan man fi samaawaati samaawaadka kuwa ku sugan wa man fi lardi iyo kuwa arladaba ku sugan aadamihii iyo kayrkiiba wuu shamlinayaa aayaddaa qur'aanka ah kolka waa ayaa la rajaxayaa ayaa la layska rajaxay waana mas'aladii labaad ee aynu aynula saddex suuro ayay mantu sidaasoo kale u timaadaaye mas'aladii labaad baynu halkaa kaga soo baxnay mas'alada saddexaad waxa weeyi inuu kaan caqliga lahayn ku xigo mid caqli leh xagga cumuumka ku aan caqli lahayn iyo ku caqli leh ayaa isku xiga waxaa ka a fa minhum man yamshi calaa batnihi wa minhum man yamshi calaa arbac caaqil ayaa ka horreeyey oo waxa ka horreeyey wallaahu khalaqa kula daabbatin min maain fa minhum man yamshi calaa banihi wa minhum man yamshi calaa rijlayn calaa rijlaynta caaqilkiiba iska soo gelaya oo inagiiya kolka maadaamay isku xigaan waxaa la odhanayaa warkaa batniga ku socdana ma ayaan la odhanine man ha la iska yidhahdo waa saddexdaa jeer waqad yuckasu in la cagsiyo ayaa la arkaa daalika xukunkaa fa tustacmalu man ligayri alcaaqili caaqilka gayrkiibaa loo isticmaali naxw fa minhum waxaa ka mid a man yamshii mid lugaynaya calaa badnihi bogiisa ku socda sida maska oo kale wa tustacmalu waa la isticmaali maana lilcaaqili maada lafteediiba iyadana caaqil loo isticmaali caaqil baa loo isticmaali waa maadii ayaa caaqil loo isticmaalaya waxaa ka sida aayadda qur'aanka ah an tasjuda an tsjuda limaa khalaqtu waxaa kamida oo kale maalan waxaa ka mid a an tasjuda limaa khalaqtu an tasjuda inaad sujuuddo eeg ibliis baa lala hadlayey maxaa lagu yidhi ibliiskii war maxaa kuu diiday maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya an tasjuda inaad sujuuddo limaa khalaqtu kii aan abuuray biyadaya labadayda gacmoodna aan ku abuuray waxaan doonayaa bal hadda u fiirso ereygaa limaa khalaqtu ah limaa khalaqtu maada halkaa inoogu qoran aadan buu ku dhacayaa waa aadan haddaba aadan caqli buu lahaaye maxaa loo odhan waayey an tasjuda liman khalaqtu biyadaya war maxaad ibliisow ugu sujuudi weyday ka aan labadayda gacmood ku abuuray oo aadam ah eeg limaa baa layska yidhi waa caaqilkiiyo waa maadiiyo caaqilkii loo bixinayo wa tustacmalu waa la isticmaali maa kelmadda maaa waa la isticmaali lilcaaqili caaqil ayaa loo isticmaali sida an tasjuda maxaa kuu diiday sujuud limaa kii aad u sujuuddo khalaqtu aan abuuray biyadaya labadayda gacmood an ku abuuray walarbacatu afarta albaaqiyatu soo hadhay walarbacatu albaaqiya hadda maxaynu ka soo hadalnay man iyo man iyo maa labadaa erey oo qura ayaan ka soo hadalnay man iyo maa baynu ka soo hadalay walarbacatu afarta albaaqiyatu soo hadhay tustacmalu waa loo isticmaali lilcaaqili caaqil iyo wagayrihi gayrkiiba afarta soo hadhay caaqil iyo gayrba waa loo isticmaali taquulu waxaad odhani fii ayin yucjibunii waxa iga yaabiyey ayunkii qaama istaagay waa nin hadda wa ayuntii qaamad istaagtay waa gabadh wa ayun labadii qaamaa istaagay waa laba raga alifkaa lagu garanayaa qaamaa wa ayun labadii dumarka ah qaamataa ee istaagay wa ayun raggii qaamuu istaagay wa ayun dumarkii qumna istaagay sawaaun waxaa isku mid mida qaa'imu kan kacayaa ha ahaado caaqilan mid caqli leh ow xayawaanan ama mid xayawaan ah oon caqli lahaynba ha ahaado wa amaa al kelmadda ala fa innamaa takuunu waxay al ahaani isman ismi mawsuulan mawsuul ah idaa dakhalad markay gasho cala smi lfaacili ismi faacil halkaa durtaba waxa inagaga xidhmaya sarfigii cala smi lfaacili ismi faacil ismi faacil waa inay gasho halkaa waad aragtiin inuu sarfigii bartaa inagaga xidhmayo wa amaa alkelmada ala fa innamaa takuunu way noqon isman mawsuulan ismi mawsuul ayay noqon idaa dakhalad marka ay gasho calaa smi faacili ismi faacil ismiga faacil sarfigaynu si fiican ugu arkaye ficilku hadduu saddex xaraf yahay ka koobaad ba alif lagu taagaa daraba maxaan odhan daraba ismi faacil ka dhiga koobaadun alif ku taaga daaribun waa garaace qatala maxaan odhan qaatil waa dile akala maxaan odhan aakil waa cune haddaba jelasa maxaan odhan jaalis waa fadhiiste kharajo maxaan odhan ama daaribka haddaan al ku daro oon al daarib idhaahdo ismi faacil bay ashaasi ku jirtaa waa ismi mawsuul alladii bay ka dhignaanaysaa markaa ow calaa ismi lmafcuuli ama ismi mafcuul bay geli ismiga mafcuulna hulaasiga mafcuul baa loogu dhawaaqaa miin baa xagga hore lagaga daraa fadxisan daraba bal mafcuul ugu dhawaaqa mafcuul madruub baa la maxaan odhan daraba markaan mafcuul ka dhigayo madruub waa la garaace qatala maxaan odhanayaa mafcuul ugu dhawaaqa maqtuul waa maxay macnaheegu waa la dile akala balmafcuul ugu dhawaaqa ma'kuul waa maxay macnihiisu waa la cune shariba balmafcuul ugu dhawaaqa mashruub waa maxay macnihiisu waa la cabe calimo balmafcuul ugu dhawaaqa macluum waa la ogaade waxaas waa macluum marka waa ismi mafcuul haddaba asha kuwaasoo kale gashaa ismi mafcuul bay ku jirtaa iyaduna ismi mawsuul bay noqon ka daaribi wlmadruubi lafdiga almadruub oo kaleba weeye isasha kale ku jirta waa ismigii mafcuul ey alladii adaarib waa maxay alladii daraba ayuu la macno yahay kii garaacay iyo wladii duriba almadruubna yuu la macno yahay wladii duriba kii la garaacay iyo wanaxwihi aayadan qur'aankaa eeg wanaxwihi halkaa wanaxwu bumana yidhi hadaa maka daay wanaxwu ma yidhi wanaxwu qura ma yidhi wanaxwihi hadaa yar baa khalada hadaa yar ayaa khalada wanaxwihi hada yare ku qoran baa khalada wanaxwi uunbay ahayd culima kolley waxaa fiican waan dareemi doonaa heer baynu gaari doonaa xaraf haddii lagu daro aad fahmaysiin haddii xaraf lagu daro aynu fahmi karno hadaas inay khalad tahay waan dareemi doonaa insha allahu tacaala wanaxwu ina almusadiqiina wlmusadiqaat ina almusadiqiina wlmusadiqaat kuwa musadiqiinta ah ee sadaqada la baxa iyo kuwa musadiqaadka ah ee iyaguna hablaha ah haddaba bal waxaad eegtaa aayaddan qur'aanka almusadiqiin waa ismi faacil bay ashaasi ku jirtaa ismi faacil waa ismi mawsuul waa jamac raga almusadiqiin eeg siladii waa musadiqiintan siladii maxay noqonaysaa almusadiqiin saadka marka la shado almusadiqiin saadkuse uma shadna almusadiqiin waxay ka timid tasadaqa bay ka timid ficil loogu dhawaaqo tasadaqa oo sadaqa la bixida bay ka rumayntii hamoodin rumaynta saadkuma shadna rumaynta waxaa la yidhaha musadiqiinun baa la yidhahdaa saadkaa bilaashada haddii saadka la shado ina almusadiqiina saadkana la shado waa kuwii sadaqada la baxayay haddii ina almusadiqiina la yidhaha oo qura la shado oo saadka la shadi waayana waa kuwa rumaynaya ayay noqonaysaa ina almusadiqiina kuwa wax sadaqaysanayee ragga ah siladii waa musadiiin wey ashaasi waa ismi mawsuulo aladiina bay ka siladuna waa musadiqiina caa'idkii haddaba yaa garanaya barragow caa'idkii ii sheega caa'idkii waa maxay waa ya'da saasay jumhuurtii qabaan miyaa nuunka war cusub weeyi waa nuunka waa ya'da carbalkala doorta ma ya'daaniyo mise waa nuunka waa hum weeyi ninka culimada sheekh cali soo tuuray waa hum wey ya'dani waa calaamatu nasbo nuunkanina waa nuunkii la odhan jiray ciwadun can ilxaraka xaggay labadani midna uu caaid ka yahay caaidku waa ismiye eh. yadani ma ismiba oo nuunkani ma ismiba hunbaa meeshaa ku qadaran wlmusadiqaati ashaasi ismi faacil bay ku jirtaa waa ismi mawsuul allati bay ashaasi haddaba ka dhigan tahay almusadiqaati ashay ku jirtaa allati siladuna waa musadiqaad oo waa kiyaanku lahaa sifa sariixa ah sifa sariixa waa ismigii faacil caaidkuna waa hunna meeshaa ka qadaran wa qowlihi tacaala iyo qowlkiisa oo kale wasaqfi ku dhaartay almarfuuci kor loo qaaday waa dee cirkii ayuu noqonayaa walbaxri badii ayaan ku dhaartay almasjuuri ereyga masjuur ah sidaynu dareemayno mufasiriintu macaani badan bay ku fasiraan walbaxri badii baan ku dhaartay almasjuuri la buuxiyey ragga qaar waxay yidhahdeen walbaxri badii baan ku dhaartay almasjuuri la manciyey elan badda gidaari nagama hayee hadday soo dhaqaaqdo gebigeennuba waxaynu noqonaynaa bad baynu noqonaynaa ilaahay unbaa almasjuur la manciyey ragga qaarkoodna waxay ku macneeyeen walbaxri badii baan ku dhaartay almasjuuri la huriyey badan shidaalunba isku bedeli doontaayo mararka qaarna iyo gebigeeduba iska guban kartaabay leeyihiin qoladaasina haddaba waxaan doonaynaa aayadda qur'aanka almarfuuc asha almarfuuc ku jirtaa waa ismi mawsuul alladii bay ka dhigan marfuucna waa aya markaa ah. waa siladii caa'idkuna waa huwa hadda waa ashaasi ka dhigan tahay almarfuuc kuma gabadh ka dhigaya haddii almarfuuc gabadh ka dhig lagu dhaa ashaa ta un baad ku dari maxaad odhan almarfuucatu almarfuuc haddii lagu dhaa ashaa laba raga ka dhig maxaad odhan alif iyo nuunun ku dar almarfuucaani haddaan ashaa ku idhaahda haddana alla taani ka dhigo laba dumara ka dhig eeg alif iyo nuun iyo ta almarfuucataani almarfuuc haddaan ku idhaa jamac ka dhig raga oo aladiina wow iyo nuun kusii dar almarfuucuuna haddaan ku idhaa jamac dumara ka dhig alif iyo ta ku dar almarfuucaat almasjuurna waa la mid wa amaa duu kelmadda duu'a ah, ereyga duu'a ah marka aynu doonayno wa amaa duu kelmadda duu'a ah, duu fa khaasatun waxay khaas ku tahay bilugati dayi'in luqadda ree dayi nimanka ree dayi ayaa duuda isticmaala taquulu waxaad odhani jaa'anii waxaa i soo gaadhay duu qaama kii kacay duudaasi alladii bay hadda ka dhigan tahay wa qaama tii kacday allatii bay ka dhigan tahay waduuqaamaa labadii ragga ahaayee kacay alladaani bay ka dhigan tahay waduuqaamataa labadii dumarka ahaayee kacay allataani bay ka dhigan tahay waduuqaamuu kuwii kacay ee ragga ahaa alladiina bay ka dhigan tahay waduuqumna dumarkii kacay allatii bay ka dhigan tahay maa daa lafdiga daaa wa amaa daa lafdiga daaa fa shardu kownihaa ahaanteeda waxaa loo shardiyaa mawsuulan ismi mawsuul ay tahay an yataqadama calayha inuu ka hormaro maa alistifaamiya maada istifaamiyada lafdiga daa haddii la yidhaha ismi mawsuul ha ahaato waxa shardiya inuu maa ka horeeyo ma istifaamiye ah sida yas'aluunaka waxay ku su'aalayaan maa shaygeebuu daa kii ahaaday kii daadaasi waa alladii yunfiuuna ay bixinayeen caaidkii wuu xadfan yahay yuniunahu waa in halkaa yuniunahu caaid baa halkaa kolkaa xadfan yunfiuunahu baa markaa la odhanaya caaidkana waa la xadfaa markuu dee mansuub yahay ama fii maxali nasbin yahay ow man ama man baa ka horayn manta alistifaamiyatu istifaamiyada ah sida man keebuu ahaaday daa kii jaaaka kuu yimid man daa jaaaka man daa jaaaka mantaasi waa ismulistifaam zaaduna waa ismigii mawsuul sidaynu ognahay mantu waa mubtade daaduna waa khabar mankeebuu daakii ahaaday jaa'aka kuu yimid shardi kolkaa daadu markay ismi mawsuul tahay maxaynu shardi uga dhignay daadu markay ismi mawsuul tahay in ma istifaamiyaa ay ka horayso ama man istifaamiyi inay ka horayso labadaa mid ahaani waa inay ka horeeyaan yaan mulqaato laga dhigin maada iyo daada ama manta iyo daada yaan mulqaato laga dhigin mulqaata waxa weeyaan murakab laga dhigin lafdi qura oo laystarkiibiyeyna lama ogolo inaynu ka dhigno wa anlaa takuuna yayna ahaan daa kelmadda daa'ihi mulqaatan mid mulqaata ah oo la laaqi yeelay laaqi yeelidu waa maxay waa maadaa oo gebigeegaba erey su'aaleed laga dhigo way jirtaa maadaa oo sideedaba erey su'aaleeda ama mandaa oo sideedaba erey su'aaleeda wa anlaa takuuna yayna ahaan daaka almada daa'ihi mulqaatan mid mulqaataa oo la laaqi yeelay bian yuqadara waa in lagu qadaro tarkiibuhaa in laystarkiibiyo maca maa maa maceega sida maadaa sanacta maxaad samaysay maadaadoo dhan baa ismulistifaama idaa qudirat marka la qadaro maadaada isman waaxidan ismi qura murakaban oo laystarkiibiyey daadu markaa way ka baxaysaa ismi mawsuulnimadii wa taftaqiru waxay u baahnaan bartaa ayuu insha allahu tacaala inoogu joogi doonaa silada iyo caa'idka sharaxooga ayuu inoogu joogi doonaa cashirka wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam